بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal kusoo dhowaada silsiladii taariikheed aynu kaga warramaynay taariikh nololeedkii saxaabigii khaalid ibnulwaliid sayfullahi almasluul khaalid ibnulwaliid oo ahaa seeftii allah ee galka la-ayd radia allaahu canhu wa ardaahu ilaahay raalliha ka noqdahna raalli geliye walaalayaal xalqadan xalqadii ka horreysay waxa aynu ku soo qaadanay qaabkii cajiibka ahayd ee uu uga qayb galay khaalid khaswatu mu'ta iyo wacdarihii cajiibka ahaa ee uu halkaa uu ka dhigay insha allahu tacaala maantana waxaynu ka warrami doonaa fatxu maka qaabkii loo furtay magaalada xurmaysan ee maka almukarama iyo sidii uu uga qayb galay khaalid ibn lwaliid almakhsuumiyi sayfullahi almasluul walaalayaal magaalada maka furashadeeda waxaa ka horeysay asbaab kaliftay in la furto magaalada maka hadda ka hor yacnii intaan la furanin magaalada maka waxaa dhacday heshiiska sulxulxudaybiya loo yaqaano waa heshiis dhex maray marka muslimiinta iyo nimankii carbeed ee reer quraysheed waxaana lagu heshiiyey oo qodobadii ugu muhiimsanaa waxaa ka mid ahaa in qabiil kasta oo reer qurayshe ah yacni qabiilka reer quraysheed iyo dhankan kale oo muslimiinta ah in ay cidday doonaan xilfi wadaag ay la geli doonaan markaa reer quraysheed waxaa xilfi wadaag la noqday qabiil dhaho reer bani bakrin dhanka muslimiintana waxaa xilfi wadaag la noqday qabiilka la dhaho khusaaca labadan qabiil ee qolana reer quraysheed ay markaa xilfi wadaagga la noqotay qolo kalena ay muslimiinta xilfi wadaagga la noqotay waxay ahaayeen laba qolo oo yacni colaad ay dhex taallay aargoosi hore oo qadiimi ah dabadeedna waxaa dhacday walaalayaal markii nabadgelyadaasi ay dhacdiyo heshiiskaasi ayaa qabiilka reer bani bakrin oo yacni xilfi wadaag laha reer quraysheed ayaa waxay ku xadgudbeen qabiilkii reer khusaaca oo yacni nin madax u ahaa oo la dhihi jiray nawfal ibnu macaawiya ayaa habeen ku duulay dabadeedna yacni laayay rag fara badan oo ka mid a qabaalka khusaaca waxaana gacansaar siisay oo ku caawisay in dadka la dilo reer quraysheed ayaa ku caawisay subxaan allah arrintaasina waxay keentay in ay yacni loo fasirto oo wayna tahay ballan burin in ay reer quraysheed ballankii buriyeen cahdigii iyo axdigii ay nabiga la galeen calayhi salaatu wasalaam oo ay saacideen qabiilkii reer bani bakar oo dhankooda ay kasoo safteen qabiilkii kale markaa muslimiinta heshiiska la aha ama xilfi kula jirana markaa ay u wada safteen ninkii haddaba ka mid ahaa yacni madaxda reer khusaaca ayaa wuxuu u yimid nebiga calayhi salaatu wasalaam isagoo cabanaya oo erga ah waxaa la dhihi jiray ninka camru bnu salim alkhusaaciy gabay buu tiriye walaalayaal uu leeyahay yaa rabbi inii naashidun muxammadan xilfanaa wa xilfa abihi latilada yacni uu tilmaamayo waxaan hiil ama gargaar ka dalbanaya in maanta naloo hiiliyo moxamed si yacnii xilfi wadaagii annaga iyo isaga naga dhexaysay iyo xilfi wadaagii qadiimiga ahaa ee annaga iyo waalidyadayo yacni ka dhexaysay marka ninkii waa cabanaya nebigii u yimi calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu tilmaamayaa in reer quraysheed ay buriyeen ballantii iyo axdigii ay qaadeen nebigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam nusirta yaa abaa camruu ama yaa camruu bnu saalim waa lagu hiilinayaa camru bnu saalimow dabadeedna nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu bilaabay inuu ciidamo u diyaarsado dhanka kale ee nimankii reer quraysheed iyagii markiiba waxay garwaaqsadeen in ay ballan burin ay sameeyeen waxayna soo direen abaa sufyaan sakhri ibnu xarb oo madax u ahaa reer quraysheed ayaa erga ahaan loogu soo diray nebiga ninkii uu soo baxay wuxuu yimi inantii uu dhalay ee markaa ummu xabiiba ramla bintu abi sufyaan radi allahu canha gurigeedii ayuu soo galay nebigana qabay haweenaydan dabadeedna haweenaydaas aduu qiso macruuf ayaa jirta gurigii nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu doonay inuu furaashkiisii uu ku fadhiisto way u diiday marka markaasuu dhahay ilaah baan ku dhaartay aniga gadaashay waxbaa ku asiibay inantaydii uu sidan leeyahay subxaan allah ninkii marka aba sufyaan wuxuu u tegay ababakar asidiiq si uu magangeliyo abubakar u dalbo oo uga dalbado nebiga yacni si markaa nabadgeliyo ama heshiis cusub dib loo galo oo dib loo sii cusboonaysiiyo heshiiskii iyo xilfi wadaagii abibakar uu diiday wuxuu hi anigu magangeliyo yacni kama dalbanayo nebiga calayhi salaatu wasalaam idinka idinma dalbaay cumarna sidoo kale erey ka qallafsan ama ka adag kii abibakar oo kale ayuu ku dhahay markaas wuxuu tegay caliy bn abi aalib abalxasan radi allahu canhu calina sidoo kale wuu diiday markii dadkii o dhan ay diideen ayaa wiilkii yaraay xasan ibna cali oo wiil yaroo aan qaangaaninba ayuu yidhi wiilkan yar hanoo dalba magangeliyo faatima oo fadhiday ba waxay tidhi wiilkaygu maguu qaangaadhinba subxaan allah markaasuu cali wuxuu ku dhahay yacni abaa sufyaan baa wuxuu idhi abal xasan oo maxaan qabanaa waata maanta duruuftii iyo xaaladdaas ay maraysa arrintii way nagu qadhaadhahaye tala ahaan ama nasteexan bal wuxuu noo sheeg markaasuu wuxuu dhahay cali bin abi aalib anigu waxaan idiin sheego yacni ma garanayo laakiin haddii aad labadii qabiil ee islaayay aad dhexdhexaadin karaysaan ninkii meeshii uu iskaga soo laabtay isagoon wax guul ah yacni aan ka soo hoyin ayuu kasoo laabtay ninkii abaa sufyaan magaaladii madiina isagoo aaday dhankaas iyo magaaladii maka almukarama nebigu ciidankiisii buu diyaarsaday ciidan gaadhaya toban kun oo nin gaadhaya subxaan allah wuuna soo baxay eh, bishii ramadaan ee sanadkii sideedaad ee hijriyada ayuu ka soo baxay magaalada madiina isagoo ku wajahan dhankaas iyo markaa magaalada maka almukarama walaalayaal intuu nebigu jidka kusoo jiray waxaa ka hor yimi cabaas ibnu cabdilmutalib oo ahaa nebiga adeerkii oo islaamay soona hijrooday sidoo kale walaalyael nebigu intuu jidhka kusii jiray waxaa ka hor yimi nin kale oo ay ilmaadeer ahaayeen nebiga oo la dhihi jiray abu sufyaan la dhihi jiray isagana ibnulxaaris ibnu cabdilmutalib iyo nin kaleo nebiga ay eedadii dhasho isna la dhihi jiray cabdullaahi ibnu abi umaya labada ninna waxay ka mid ahaayeen raggii markaa nebiga ku dhibi jiray yacni magaalada maka markaa nebigu muu aqbalin oo uu ka jeestay dabadeedna caliy ibnu abi taalib oo dabcan ay xigta yihiin ayay u tageen oo maxaanu samaynaabay dhaheen wuxuu cali bin abi aalib uu ku dhahay radia allahu canhu waxaad ku dhahdaa nebiga erayadii ay ku dhaheen walaaladii nebi yuusuf ay ku dhaheen nebi yuusuf calayhi salaam markaase wuxuu ku dhahay oo u laqimay aayaddii qur-aanka ahayd qaaluu tallahi laqad aaharaka allahu calayna wain la lakhaadi'iin markaasuu nebiguna wuxuu dhahay calayhi salaatu wasalaam markay aayadda akhriyeen qaala laa tahriiba calaykum alyawma yakfir allahu lakum wahuwa arxamu raaximiin wuu mana sheegtay nebigu wuuna iska cafiyey wuuna iska saamaxay sala allahu wa wasalam walaalayaal nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku degay goobta loo yaqaano mari dahraan waa markii la afuray habeenkii la gaadhay ayuu nebigu faray ciidankiisii in ay dabka ay shidaan dab bay shideen waxaad qiyaasaysaa toban kun yacni ciidan gaadhaya oo dabkii shiday waxaana loo magacaabay xoraasada ama yani ilaalinta ama cidda waardiinaysa ciidanka cumar ibn lkhadaab cumar alfaaruq radi allahu canhu arda walaalayaal cabaas ibn cabdilmualib ayaa habeenkan wuxuu qaatay baqashii nebigu uu ku safriyay calayhi salaatu wasalaam ayuu markaa kaxaystay isagoo raadinaya ama raadacaynaya cid ka mid ah reer quraysheed oo uu warkan uu u sheego si yacni ay digtoonni ama u galaan ama ay nabadgelyo ay meesha u dhacdo oo oo ay u yaqiinsadaan inaanay waxbaba iska celin karaynin oo ay isu dhiibaan markaa cabaas uu soo baxay isagoo baqashii nebiga wata wuxuu dhahay cabbaas waxaan maqlay abaa sufyaan ibnu xarbi ninkii madaxda u reer quraysheed iyo nin kalena budayl ibnu alwarqa alkhusaaciy oo markaa wada sheekaysanaya marka abaa sufyaan baa wuxuu leeyahay weligay maan arkin buu yidhi ciidan yacni kuwan oo kala ah tiradood ila wuxuu arkaa dabkii la shidayo ayuu arkaa markaas wuxuu dabkan baxaya ciidan lamida maan arkin budayl ibnu lwarqa alkhusaaciyi baa wuxuu le waa qabiilkaygii reer khusaaco weeye weerar idinku soo qaaday markaasuu abu sufyaan wuxuu dhahay maya qabiilkiinu awoodda iyo tamarta intaa leegba ma laha subxaan allah markaasuu cabaas wuxuu la hadlay abaa sufyaan ayuu la hadlay wuxuu ku dha ya xandale dabadeedna abaa sufyaan ayaa soo jeestay oo wuxuu dhahay yaa abalfadli wuxuu gartay codkii cabaas ibni cabdilmualib dabadeedna way wada sheekaysteen cabaas ibni cabdilmualib baa wuxuu ku dhahay ciidankani aad arkaysid waa ciidankii nebiga calayhi salaatu wasalaam cid iska caabin karaysaana ma jirto ayuu yidhi welibana adiga dhagar baa lagugu leeyahayo haddii muslimiintu ay ku qabtaan way ku dilayaan ilan axdi iyo ballanna kulama jirtid muslimiinta eh? ee wuxuu ku dhahay si aan ku badbaadiyo baqashan aan saaran ahay gadaasheeda soo fuul dabadeedna baqashiiba wada fuuleen ciidankii muslimiinta ayay saa u dhex mareen subxaan allah marka muslimiintu ay arkaan baqashii nebiga iyo sidoo kale nebiga adeerkii oo wada cid cidisaa umaysii eegayna way iska dhaafiyeen laakiin ninkii aynu nidhi isagaa u qaabilsanaa xagga xiraasada waa cumar ibnu alkhataab radi allahu canhu cumar wuxuu ahaa nin digtoon markiiba wuu fiiriya baqashii nebiga waxa ninka horena waa cabaas ibn cabdilmutalib ninkan dambe waayo subxaan allah wuu fiiriyey wuxuu arkay inuu yahay abaa sufyaan wuxuu dhahay caduwullah waaba cadowgii ilaahay weeye alxamdu lilahi aladii amkananii buu yidhi ilaahay baa mahadda iska ii suurto geliya inaan ku helaba adigoo bikayri caqdin walaa cahdin adigoon ballan iyo axdiba nagula jirin ila ballanti waa kuwii buriyey ballan iyo axdina nagulama jirtid ayuu dhahay markaa cumar ibnu lkhadaab wuxuu eryaday labadii nin ee markaa baqasha saarnaa cumar ibnu khadaab iyo markaa cabaas ibn cabdilmutalib iyo abaa sufyaan oo baqasha saaran baa waxay u galeen nebiga calayhi salaatu wasalaam markaasuu cumar ibnu khadaab baa wuxuu leeyahy rasuul allow ninkani waa abaa sufyaan waa gaalada madaxdeedii ii ogolow aan dilo yacni unuunka gooya oo maantaan kaga takhallusa ninkii abaa sufyaan ibna xarbi la dhihi jiray dabadeedna cabaas baa wuxuu leeya rasuul ninkanana magangelye siiyey ee magangelyada markaa u ogolow ayuu leeyay subxaan allah erayadiibuu markaa cumar ibnu khadaab uu ku celceliyo uu dhahay rasuul allahu ninkani waa madaxda gaaladeedii ballanna naglama jiro ee ii ogolow aan dile cabaas baa markaa wuxuu ku dhahay cumar ibnu lkhadaab cumarow hadduu ninkani uu ka mid yahay yani qabiilkaagii reer bani cadiyi hadduu yahay erayada noocaasa maad dhihi lahayn cumar markaa uu cadhooday wuxuu dhahay allan ku dhaartay buu yidhi cabaas ibn cabdilmutalibow islaamnimada aada soo islaamtay ayaa layga jacayl badan yahay haddii uu soo islaami lahaa aabbahay khadaab sababtuna waxa weeye yacni islaamnimadaadu waxay farxad gelisay qalbiga rasuulka aabbahay ah, hadduu islaami lahaa khadaabna waxay farxad gelin lahayd qalbigayga qalbigaygu inuu faraxsanaado iyo inuu qalbiga rasuulkaygu uu faraxsanaado waxaan door bidayaa in qalbiga rasuulkaygu uu faraxsanaado islaamnimadaadana layga jacayl badan yahay inuu aabbahay uu soo islaamo subxaanaka rabbana laa ilaaha ila allah ma hadihi lcadama waa maxay weynida intaa la eg subxaan allah ima hada alfiqh bal fiqigii u fiirsada iyo cilmigii iyo aqoontii u allah uu ugu manaystay cumar ibn alkhataab cumar alfaaruuq radia allahu canhu ardaa nebigu wuxuu ku dhaha alayhi salaatu wasalaam cabaas ibn cabdilmutalib ayuu ku dhahay kaxayso oo berri tolooyinkeen ninkan abaa sufyaan berridii baa loo keenay dabadeedna nebigu wuxuu ku dhahay alam yani laka an taclama an laa ilaha ila allah war miyaanad garwaaqsanin ayuu ku dhahay in ilaah xaq lagu caabuda inaanu jirin allah mooye ilaahay mooyaane inaanu ilaah kala jirin soo maad garwaaqsanin goorma ayay gaadhaysaa garwaaqnimada yacni qiraysa markaasuu wuxuu dhahay rasuul allow waan qirsanahay buu ihi in ilaah xaq lagu caabidaanu jirin allah mooye rasuulkiibaa wuxuu dhahay aniguna inaan rasuulkii ilaah ahay ahay ma qirsantahay markaasuu wuxuu dhahay abaasafyaan may weli waxba igu jiraan naftayda ku jira cabbaas baa hareertiisa taagnaayo wuxuu ku dhahay haddaad islaami weydid waa kurtaa lagu dheeraynaya oo lagu dilay markiibuu shahaadadii markaa ku dhawaaqay ninkii abasufyaan la dhihi jiray markaasuu cabaas wuxuu yidhi rasuulka ilaahayow ninkan abasufyaan wuxuu jecel yahay buu yidhi yani alfakr yani inuu faano ayuu yani waxuu ku faano ayuu jecel yahay ee waxuu ku faano u samee dabadeedna nebigu waa kii lahaa calayhi salaatu wasalaam man dakhala daaru abasufyaana fahuwa aamin waman dakhala bayt allahi alxaraam fahuwa aamin waman aqlaqa baabahu fahuwa aamin aw kama qaala calayhi salaatu wasalaam ciddii markaa gasho daarta ama guriga abaa sufyaan waa la nabadgelinaya ciidamada muslimiintu waxba yeeli maayaan ciddii gasha beytka ilaahay xurmaysanna cidina waxba lama yeeliyo waa la nabadgelinaya waa ammaan sidoo kale ciddii albaabka gurigiisa hoosta kasoo xidhata kaana waxba looma geysanayo oo waa la nabadgelinaya nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu magaalada maka galay toddobiyo tobankii bishii ramadaan maalin salaaso ah sanadkii sideedaad ee hijiriyada dabadeedna markii uu yacni uu gelayey waadiga ama toga markuu sii socday nebigu sala allahu caleyh wasalam ayuu cabaasba wuxuu ku dhahay waxaad soo kaxaysaa ninkii abaa sufyaan si uu u arko cududa dagaal ee aanu wadano markaa qabaailadiibaa marba soo maray ciidamadii muslimiinta qabiil qabiil iyagoo u socda markaasa waxaa soo maray qabiilkii reer bani sulaym markaas cabaas abaasufyaan ba cabaas weydiinay qabiilkani muxuu ahaa markaas waxa uu leeyahy cabaas waa reer bani sulaym markaasu wuxuu leeyahy abaa sufyaan mali walisulaym hoo aniga iyo qabiilka reer bani sulaym bal maxaana kala galay sida marba qabiiluu soo marayay mali wa bani musayna ayu leey anigee bal qabiilkan kale reer bani musayna ee nebi maxamed ciidankiisa kamida bal maxaana kala galay subxaan allah halkaasa waxaa la doonaya dhoolla tus milatary ayuu nabigu ka tusayay calayhi salaatu wasalaam in ay maanta yacni aanay reer qureysheed iska dhicin karaynin ciidamadii muslimiinta calaa kulli xaal nebigu wuxuu ku dhahay ninkii abaa sufyaan ehelkaagii iyo qoyskaagii u tag iyo reer quraysheed waxaanad gaadhsiisaa in aanay iska dhicin karaynin maanta nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo ciidankiisii abaa sufyaan wuu tegey dabcan reer quraysheed buu u sheegay warkii Eh, haweenadiisii uu qabay ee markaa hinda bintu cutba ayaa waxay tidhi odaygan intay shaarubta qabatay bay tidhi ninkan ha dhegaysanina markaasuu abaa sufyaan wuxuu leeyahay subxaan allah tani yaanay idinkadidin yani yaanay idinkadinine yani waxba layskama dhicin karaya maanta ciidanka moxamed aad buu tiro badan yahay subxaan allah markaasu waxay dhaheen maxaanu samaynaa wuxuu dhahay abaa sufyaan ciddii gurigayga soo gasha ammaan weeye waa la nabadgelinaya waxay dheheen oo oh, gurigaagu muuna deeqaya wuxuu dhaheen hadaba ciddii masaajidka xurmaysan gashana waa la deynaya waa nabadgelyo oo oh, masaajidku mana deeqaya waa qabiil dhan oo reer qurayshadii magaalo dhan markaasuu wuxuu dhahay ciddii albaabka yacni gurigooda hoosta kasoo xidhata waa la deynaya dhibna looma geysanay markaasay dheen waasica nin walba markaa yacni uu gurigiisii hoosta uu kasoo xidhay iyo meeshii kale uu ku badbaadi karaay balse walaalayaal qolyo ka mid ah sufahadii ama maangaabkii ayaa waxaa hogaaminayay ninkii la dhihi jira cikrama ibn abijahl iyo markaa safwaan ibnu umaya iyo suhayl ibnu camru ayay isugu yimaadeen waxay dhaheen inagu waynu dagaalamaynaa yani ciidanka maxamed baan iska dhicinaynaa subxaan allah nebiguna ciidankiisii markuu soo geliyeen magaalada maka wuu habeeyey qaybta maymanada ama dhanka midig waxaa hogaaminayay geesigii muslimiinta ee khalid ibn lwaliid sayfullahi lmasluul isagoo hogaaminaya dhammaan qabaa'ilaad iyo aad u tiro badan qabaailkii reer bani aslam iyo sulaym iyo khafaar iyo musayna yacni qabaa'illa tiro badan ayuu generaalka ciidan u yahay subxaan allah dhanka bidixna waxaa hogaaminayay zubayr ibn alcawaam radi allahu canhu bartanka ciidanka bartankana waxaa hogaaminayay abu cubayda caamir ibn ljaraax amiinu hadihi lumma radia allahu canhu arda nebigu markaa labadii ciidamadiisii ayuu wuxuu faray dhankii khaalid uu hogaaminaya dhanka midig ahaa ayuu dhahay magaalada maka waxaad kasoo gashaan dhanka hoose ama yacni duleedka xagga hoose kasoo gala kuwii dhanka bidixda zubayr ibn alcawaamna wuxuu ku dhahay xagga sare ayaad kasoo gelaysaan magaalada maka almukarama saasay ciidamadii markaa u kala dhaqaaqeen wax dhib ah ciidamadu lamaysan kulmin marka laga rabo ciidamadii khaalid ibnu waliid uu markaa walaalayaal uu hogaaminayey oo isaga waxaa ka hor yimi kuwii aynu sheegaynay dhalinyaradii markaa uu cikrama ibn abi jahl iyo safwaan iyo iyo suhayl ibni camru ay soo ururiyeen kuwiiba markaa waxay ka hortageen khaalid ibn lwaliid khaalid ibn waliid markaa dee waa nin militaria askari yacni subxaan allah cid loo dhigi kara aanu jirin cagtuu mariyey wuuna jebiyey nimankii subxaan allah labiyo toban ka mid a ayaa markaa la dilay ciidamadiina way jabeen way kala yaaceen marka khaalid markaa wuxuu soo tamashleeyay magaaladii maka wuxuuna u yimi nebiga calayhi salaatu wasalaam nebiga oo jooga buurta safa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu galay kacbadii wuu daahiriyey saamyad iyo waxyaalihii kaleo dhan ayuu burburiyey sala allahu alayhi wasalam markii dambe nimankii reer quraysheed oo masaajidka jooga yani kacbadii hareerteeda jooga ayuu nebigu kacbada kasoo baxay isagoo markaa ku tiirsan albaabka markaa masaajidka ama albaabka kacbada ayaan aandhaho markaasu wuxuu ku dhahay maa tarawna anii faacilun bikum reer quraysheedun bal maxaad u malaynaysaan maanta aan idinku samaynaya waa reer quraysheed oo nebiga calayhi salaatu wasalaam gurigiisii ka saaray eriyaday la dagaalamay saxaabadiisii dilay subxaan allah cadaawad iyo colnimo u hayay subxaan allah hadday jaanus u hayaan u helaanna dilaya ayuu wuxuu leeyay bal maanta waxaad ka warantaan maxaan idinku falay maxaan idinku samaynaya markaase waxay dhaheen akhun kariim wa ibnu akhin kariim nin deeqsiya iyo walaal deeqsiya ayaa tahay subxaan allah ila waa ciidan markaa la jebiyey markaasuu rasuulku wuxuu dhahay calayhi salaatu wasalaam way anigu waxaan idinku dhahayaa buu yidhi anigu waxaan idinku dhahayaa laa tatriib calaykum alyowm maanta canaani korkiina maaha idhabuu fa antum iska tega buu yidhi maanta cidina yacni wax dhiba laydinma geysanaye waad fasaxan tihidiin ayuu dhahay nebigu sala allahu calayhi wasalam oo uu iska saamaxay saamaxaaddii cajiibka ahayd ee taariikhda nebigeenna sala allahu calayhi wasalam caanka ku ah walaalayaal markii uu fatxu maka uu dhammaystirmay magaaladii maka markaa gacantii muslimiinta ay soo gashay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu diray ciidamo uu markaa loogu talagalay inay burburiyaan sanamyadii la caabudi jiray xilligii jaahiliga khaalid ibn lwaliid ayaa loo yeedhay radi allahu canhu waxaa loo diray inuu soo burburiyo sanamkii la dhihi jiray alcuza sanamka alcuzza afra'aytum aytum allaata wa wamanaata athaalitata alukhra waa sanamyadii alla qur-aanka uu kaga warramay waa cuzze sanam weyn ayuu ahaa oo mandiqo ama gobol la dhaho nakhla ayuu ku yaalay reer quraysheed baa caabudi jiray iyo reer kanaano guud ahaan oo dhan qabaa'il reer bani shayban la dhahaana sadana bay kahayd yani sadana waxaa looga jeeda way dar yeeli jireen sanamka subxaan allah sanamkaasuu nebigu u diray khaalid ibn lwaliid almaqsuumi oo ku dhahay burburi khaalid wuu baxay isagiiyo soddon nin oo fardafuulo ah ayaa meeshii tagay sanamkii ayay markaa ay u tegeen way burburiyeen sanamkii wuu burburiyey khaalid radi allahu can wuuna soo laabtay nebigiibuu kusoo laabtay calayhi salaatu wasalaam rasuulkiibaa wuxuu ku dhahay sanamka markaad burburisay wax ma aragtay markaasuu wuxuu dhahay rasuul allah maya markaasuu dhahay rasuulku dib u laabo dib u laabo buu yidhi oo yacni waxa kaa soo horbaxa waad arki doontahay khaalid intuu seeftiisii sidaa galka ugala baxay oo yacni faraskiisiina sidaa ugu booday ayuu isi sii oo uu qabtay meeshii nakhla ahayd ee uu ku burburiyay sanamkii cuse la dhigi jiray halkii isagoo jooga walaalayaal ayaa waxaa kasoo horbaxday gabadh madow oo qaawan oo timaheeduna bulbulsan yihiin walciyaadu billah gabadhii markii uu arkay ayuu khaalid dilay subxaan allah rasuulkiibuu kusoo noqday khaalid markaasuu wuxuu dhahay rasuul allow gabadh sidaas iyo sidaasaba iga soo horbaxday markaasuu wuxuu dhahay rasuulku sala allahu alayh wasalam nacam tilka alcuza ha taasi waxay ahayd cuza sanamkii cuse gabadhaasay ahayd shaydaamad bay ahayd walciyaadu billah sanamkaas ayay markaa ku hoos noolay dadkana waxay yacni way baadiyeysiin jirto oo had iyo jeer sanamyada walaalayaal qurbaan wax la dhahdo ama wax loogu dhawaado sanamka ayaa la siiya cunto ha noqoto lacag ha noqoto xoolo ha noqoto marka ay siinayaan waa kuwan dadku sanamyada ka ducaysta ama ka barakaysta ila waa dadaan ilaahay iyo rasuulkiisaba aan rumaysnayn subxaan allah marka shaydaamadaasi meelahaasay ka dhihi jirtay ducadiina waa la aqbalay cuntada loo dhigana ay ka cuni jirtay subxaan allah iminkana ha yaabin ha yaabin hanaso dhihin berigaasun bay jirta iminkaba kaniisad kasta iyo meel yaroo kastoo sanamyaallaba shaydaamad yacni ku adeegata waxaas ayaad arkaysaa oo laga yaabo markaa inaad indhahaba saartid walciyaadu bilaahi rabbilcaalamiin dad markaa rumaysanaya waxyaalaha noocaasee sanamyada walaayaal khaalid radi allahu canhu isla markii uu kasoo laabtay waxay ahayd Eh, sanadkii sideedaad ee eh, bishii ramadaan shan iyo labaatankeedii meelahaasay ahayd isla bishii ku xigtay ramadaan ee shawaal ayaa nebigu wuxuu diray khaalid ibnu lwaliid almakhsuumiy oo wuxuu ku dhahay waxaad aadaysaa eh, qabiilka la dhaho reer bani judayma qabailka reer bani judayma ayaad aadaysaa oo waxaad u bandhigaysaan diinta islaamka markaa waxaa baxay khaalid ibn waliid oo hogaamiyaha ciidanka ahaa iyo saddex boqol iyo konton nin oo isugu jira muhaajiriin iyo ansaar iyo qabiilkii kale reer bani sulaym oo muslimiina oo uu hogaaminaya khaalid ibnu waliid qabiilkii markaa reer bani judayma ayay u galeen nimankii markaa reer bani judayma markii ay tashadeen waxay dheheen waanu islaamaynaa laakiin qaabkii ay ugu dhawaaqayeen waanu islaamnay ayay si qaldan ugu dhawaaqeen subxaan allah oo waxay dhaheen sabana saba'na saba'na macnaheedu waxa weeye diintii ayaanu bedelnay waagii hore nimanka reer qureysheed markay ka waramayaan qof diinta moxamed galay ayaa waxay dhihi jireen hebel baa fulanun sabaa ah, hebel baa markaa diintii bedelay yagina waxay u qaateen in marka diinta moxamed la gelayo yacni eh, kelmadan sabaa ah la adeegsanayo la dhahayo sabana saba'na diintii ayaanu bedelnay ayagoo uga jeeda ayagu waanu islaamnay uga jeeda khaalid laakiin sida kale ayuu u qaatay waanu bedelnay macnaa wuxuu qaatay gaalnimadii iyo kufrigii wuu laayay khalid ibnu walid nimankii reer bani judayma subxaan waa la qafaashay qaar ka mid ah dabadeedna way laayeen marka qabaa'ilkii reer bani sulaym oo iyagu kamid ahaa ciidamada muslimiinta kuwii ay qafaasheen iyagiina way dileen muhaajiriinta iyo ansaarta iyagu waxay dheheen dili mayno nimankani waa muslimiin subxaan allah markii lasoo noqday ayaa cabdilaahi ibnu cumar ibn lkhataab radi allahu canhuma ayaa nebiga u sheega oo dhahay rasuul allow faralka noocaas ayaa dhacay nimanku muslimiin baa hay la dilayba subxaan allah markaasuu nebigu waa kii gacmaha intuu sare u taagan lahaa sala allahu calayh wasalam allahuma inii abrow ilayka mima sanaca khaalid allahuma inii abrow ilayka mima sanaca khaalid ayuu leeyay ilaahayo waxaan beri ka ahay falkii uu ku kacay khaalid ibnu waliid ee uu ku laayay nimankii muslimiinta ahaa subxaan allah laa ilaaha ila allah dabcan dilkaasi waxaa khada buu ah yani dil gef qaab si qaldan u yimi ayuu ahaa nebiguna inuu beri ka yahay ayuu caddeeyey halkan walaalayaal mid kasta oo markaa diinta necab ama khaalid ibnu waliid necab ama saxaabada nebiga necab waa kaas halkaasuu dhaliisha kasoo jeediyaa si uu u dacniyo oo u duro khaalid ibnu waliid sayfullahi ilmasluul seeftii allah galka la-ayd radi allahu markaa yahuudi kasta nasraani kasta shiici kasta ku kastoo diinta ilaahay nacab halkan ayuu soo qaadanaya khaalid dadkuu layn jiray muslimiin buu xitaa laayey subxaan allah nabigi ilaahi calayhi salaatu wasalaam oo xilligaa noolaa markii dhacdada noocaasee qadhaadh ay dhacday dabcan oo qof muslima yacnii la dilay subxaan allah nebigu waa kaas wuu cadeeyey waana riwaayo saxiixo dee ku taalla fii saxiix albukhaari raximah llahu albukhaari ilaahay u naxariisto bukhaari ayaa walaalayaal wuxuu leeyahy nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahayo beri baan ka ahay falkii uu ku kacay khalid ibnu waliid radi allahu canhu laakiin uu ku kacay khaalid ibnu waliid mid uu badheedh iyo kas ula kacay may ahayne mid khada ah oo gaf ah ayay ahayd haddii uu badheedh iyo kas ula dhacay dabcan dee waa la qisaasi dad nin muslina ah ayuu dilay subxaan allah nebiguna waabuu noolaayo dee ku soconayey rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam manuu casilin ninkii khaalid ahaa radi allahu canhu cudurdaarkii ahaa yacni inuu si qaldan u dilayna wuu ka aqbalay dabadeedna wuxuu soo diray saxaabigiisii caliy bn abi aalib radi allahu canhu oo nimankii reer bani judayma ayaa markaa magtii iyo diyadii dadkii laga laayay ayaa la siiyey marka walaalayaal waana la hagaajiyey xoolo badanna waa la siiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam siyaasadiisii cajiibka ahay iyo qaadanimadiisii ayay ahayd sala allahu calayhi wasalam waxaa la tilmaamaa intii macrakadaas yacni lagu jiray waxaa isqabsadeen markaa walaalayaal cabduraxmaan ibni cawf radi allahu canhu iyo markaa eh, khaalid ibn lwaliid almaqzumiy radi allahu canhu dabadeedna adu hadalkiibaa kululaaday nebigu calayhi salaatu wasalaam ayaa loo sheegay markaas wuxuu lahaa rasuulku mahlan yaa khaalid dac canka asxaabi buu leeyihi khaalid ou kaadi buu yihi saxaabadayda faraha ka qaad fa wallahi law kaana ah, haddii aad bixisid buu leeyay uxudun dahaban uma anfaqtuhu fi sabiili illah maa adragta khadwata rajulin min asxaabii walaa rawxatihi haddaad bixisid buurta uxud oo dahaba ilahay jidkiisa u bixisid gaadhi maysid saxaabi ka mid a saxaabadaydi cabdiraxmaan ibnu ahlu badrin wey ahlu baderna ragga way ka yacnii rag kuma jiraan waxa weeye waa rag allah subxaana wa tacala uu raalli uu ka noqday weeye dabcanna khaalid ibnu waliid radi allahu canhu ardaa saxaabo badan baa dee jirto oo ka fadli badan laakiin takhasuskiisa caskariga ama milatariga cid ku haysataa ma jirto wa akbar qaa'id caskari fi taarikh cid ku haysata caskarinimada iyo balaankiiyo qorshaha uu dhiga ma jirto radi allahu canhu laakiin xagga kale marka laga eego yama fadli badan dabcan dee waxaa la helayaa saxaabo fara badan oo ka khayr badan ama ka fadli badan radi allahu canhum jamiican halkana walaalayaal waa laga faa'iidaystaa leanna waxaan doonayaa maadaama ay silsilo tahay in aynu sidoo kale walaalayaal aynu isbaraarujno halkana way ka faa'iidaystaan kuwii aanu ku sheegnay waxay jecel yihiin mar walba inay saxaabada duraan oo ay leeyihiin markaa subxaan allah khaalid iyo iyo cabdiraxmaan ibni cawf sababtay isu qabsadeen waxay ahayd arrin qadiimi ahayd oo yacni markii nimankan reer bani judayme la leynayey waxaa loo dilayay qabyaalad ahaan ama khaalid adeerkii ayay reer bani judayme dileen iyo cabdiraxmaan ibni cawf aabihii bay dileen waxyaala noocaas riwaayado yacni aan sugnayn oo fara badan iyo waxyaala badanaad ka dareemaysid in eh, looga jeedo in la durayo saxaabadii rasuulka ridwan allahi calayhim markaasuu rasuulku wuxuu dhaha calayhi salaatu wasalaam dac sidoo kale hala daayo buu ihi yaan la dhibin khaalid buu ihi yaan la dhibin khaalid liannahu sayfun min suyuuf illah sallahu llahu eh, ilaahay subxaanahu wa waa mid kamida seefihiisii oo alla uu ku salliday gaalada iyo kaafiriinta uu ku salliday subxaan allah magacu mar labaad ayuu dib usoo laabtay khaalid waxa weeye waa seeftii allah ee galka laayd walaalayaal xalqadeenii Eh, ayaynu inahaasaynu kusoo gunaanadi doonaa insha allahu tacaala intaynu ku kulmi doono walaalayaal allah idin xifdiye xalqada soo socotana waxaan idinkaga tegaynaa asalaamu calaykum waraxmat ullahi